alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin albedel ataabicu almaqsuudu bilxukmi bilaa wasidatin huwa almusamaa badela mutaabiqan ow bacdan ow maa yashtamil calayhi yulfa aw kamacduufin bibal wadaali lidraab iczu-in qasdan saxiib waduuna qasdin khaalatun bihi sulib kasurhu khaalidan waqabilhu lyada wacrifhu xaqahu wakhud nabla muda wamin dabiiri alxaadiri daahira lah تبدله إلا ما إحاضة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاج كاستمالا وبدلوا المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا سعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن البدل هذا محله ومبحثه الطابع طابع المقصود لولا قصد بالحكم bilaa waasitatin u dhaxayn la'aanna xukumka loola qasto huwa asagaa almusamaa kan lagu magacaabo ah bedelan bedel mudaabiqan yulfaa bedelkaa waa la ogaanay mudaabiqan ayaa lagu ogaanay ow bacdan ayaa lagu ogaanay ow maa shay ayaa lagu ogaanay yashtamilu bedel uu shamlinayo calayhi maaga aw ka macduufin bibal bal mid lagu cadfay aya oo kalaa lagu ogaanay wadaaka uczu u nisbe lilidraabi idraab u nisbe in saaxiba qasdan qasad waa haddii uu la saaxibo wa khaladun kalad weeye khaladka oo suliba xukumka la sibay bihi beddelka lagu sibay duuna qasdin qasad la'aantii xaal uu yahay wadaalika ka zur ziyaaroohu ninka ziyaaro khaalidan khaalid ziyaaro waqabil dhunkoohu khaalid dhunko alyadaa gacan dhunko wacrif aqoonso hu khaalid aqoonso xaqahu xaqiisa aqoonso wakhud qaado nablan liibab muddan mindiye qaado waxaan ku soo jirnay tawaabicdii shanta ahayd waxaan ka soo baxnay afar ka mida taabicii u dambeeye weeye waa bedel ee bedel lafdigaa asluluqihiisa waa tacwiid shay shay lagu ciwad qaato ama lagu beddesho casaa rabbunaa an yubdinanaa khayran minha isdilaaxa naxwiyiintana bedel musanifka sida uu u tacriifiyey u yaqaanaan waa taabic xugumka loola qastayo taabica iyo matbuucana wax u dhexeeyaa uusan jirin waa taabic matbuuca aan xugumka loola qastayninee taabica dambaa xugumka loola qastay isla markaana taabica iyo matbuuca waxba uma dhexeeyo taabic xugumka loola qastayo marka la yidhaahdo waxaa baxayaa nacti tawkiid bayaan saddexa way baxayaan waayo saddexdaa matbuuca xukumka loola qastaa tawaabicdaana waxaa loo keenaa matbuuca in lagu caddeeyo nactiga mancuudkiisuu caddaynayaa tawkiidka mu'akadka ayuu caddayni bayaanka mubayanku caddayni qaabkay u kala caddaynayaan ayaa kala beddelan cadfu nasaq ayaa ku yimid matbuuca xukumka in loola jeedo way dhici karta laakiin taabica iyo matbuuca xaraf baa u dhexeeya xarfulcadaf ayaa u dhexeeyaayoo israacinaya isna bilaa waasituu ku baxaya haddaba tawkiid markuu musanifka sidaa u tacriifiyey ayuu aqsaamtiisa sheegay oo oh, tawkiid afar qeyb ayuu u qaybsamaa waxaan u jeedaa bedel afar qeyb ayuu u qaybsamaa bedelu kullin min kullin bedelulbacdi min alkulli bedelu اlijtimaal iyo badlu اlmubaayin albadlu almubaayinu can lafdi matbuucihi aartaa eh, an matbuuci afartaa ayuu u qaybsamaa bedelka bedelulkulli min alkulli la yidhaahdo badelu shayi min ashay iyo bedelulmutaabiqna waa la yidhaahdaaye daabidka iyo waxaa lagu garanayaa waa bedelka dambe waa inuu ku dhacaa mubadelu minhuga wixii uu ku dhacay isagoon waxba ka tegin bedelka dambe ayaa wuxuu ku dhacayaa mubadalu minhuga wixii uu ku dhacay isagoon waxba ka tegin sida jaa'a zaydun akhuuka oo kale jaa'a zaydun zayd baa yimid akhuuka walaalkaagaa yimid akhuukadan dambee beddelka ah waxay ku dhici zayd daatadii ay ku dhacaysay lafteeda ihdina asiraata almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim siraada aladiina asiraada almustaqiim ayay beddel ka tahay waana bedelulmutaabiqoo beddelka dambe oo siraad aladiina wuxuu ku dhacayaa mubadelun minhuga wixii uu ku dhacay dhammaantii asagon waxba ka tegi kaa badelulkulli min alkulli baa la yidhaahdaa bedelulmutaabiqna waa la yidhaahdaa bedelulishtimaalna waa la yidhaahdaa waayahay bedelulbacdi min alkulli baa ku yimi bedelka dambaa wuxuu ku dhacayaa mubadelu minhuga qayb ka mid ah bedelka dambe qayb mubadelu minhuga ka mida ah ayuu ku dhici sida akaltu rakiifa uluahu rakiif ayaan cunay uluahu saddex meelu dhig ayaan meel ka cunay ama nisbahu waayahay saddexaad bedelulijtimaal bedeluishtimaal waxaa la yidhaahdaa bedelka iyo mubedelu minhuga waxaa ka dhexeeya xidhiir aan ahayn kullinimo iyo bacdinimo midna xidhiirkaa wuxuu noqon karayaa bedelkaa mubedelu minhuga ku dhex jira ama cagsi weeye mubadelu minhugaa bedelka ku dhex jira ama iskumaba dhex jiraanee xidhiir kalaa ka dhexeeya miaal waxaa tidha suriqa zaydun mataacuhu suriqa zaydun zayd waa la xaday mataacuhu alaabtiisii ayaa la xaday suriqa zaydun hawbuhu maradiisii ayaa la xaday nafacanii zaydun cilmuhu saddexdaa ayay ku miaaliyaan iyo waxyaabaha la ah suriqa zaydun thawbuhu markaad tiro thawbkan wuxuu beddel ka yahay zayd zayd iyo thoobka xidhiirka ka dhexeeyaana mubedelu minhigoo zayd ah ayaa wuxuu ku dhex jiray beddelka thawbka ah oo marada waxay shamlinaysay kulminaysay zayd zaydna madruuf buu ahaayoo maraduu ku dhex jiray waaye beddelkii ayaa wuxuu noqday daraf mubedelu minhugiina madruuf weeyaano waa kii wax ku dhex jiray cagsigana waa dhici karaya oo nafacanii zaydun cilmuhu zayd ayaa i anfacay cilmigiisii ayaa i anfacay cilmiga mubedelu minhu buu ku jiraayoo zayd ah xiriir isku dhex jir aan ahayn inuu ka dhexeeyana wax dhici kara wey sida suriqa zaydun mataacuhu zayd waa laxaday alaabtiisaa laxaday alaabtu zaydna kuma ayan dhex jirin asna kuma uusan dhex jirin laakiin xidhiir baa ka dhexeeyey xidhiirkaa ka dhexeeyeyna kullinimo iyo bacdinimo midna ma aha kaana waxaa loo yaqaanaa bedelu ishtimaal waa qaybtii saddexaad qaybta afraad waa bedel ay u yaqaanaan bedelulmubaayin mubaayin waxay u leeyihiin bedelka iyo mubedelu minhuga xidhiir kama dhexeeyo kulli isuma aha bacdi kalama aha iskuma dhex jiraan wax xidhiiroo ka dhexeeya lama arko bedelkaana waxay u yaqaanaan albedelu almubaayinu waa bedel mubedelu minhuga ka fog saddex qayb ayuuna u qaybsamaa badlmubayinkaa saddex usii qaybsamaa badlulidraab iyo badlulhalad iyo badlunisyan ayuu u qaybsamaa badlulidraab mubadelu minhugii ayuu mutakalimka ku hadlay u ukas ayuu ugu hadlay markii uu ku hadlay kadib ayaa waxaa u muuqatay bedelkana bal inuu ku hadluu ka warramo miaal waxaa tidhi jaaءa zaydun camrun jaaءa zaydun camrun waxaad doontay markii hore inaad ka waranto zayd inuu yimi markaad jaaa zaydun tireed noo sheegtay zayd inuu yimi ayaa waxaa ku muuqatay camarna inuu yimid bal ka warran bedelkii hore idraab ayaad bedelu minhugii hore idraab ayaad ku samaysay idraab intiqaali ah ibdaali ma aha yacnii hadalkii hore sidiisii ayaad ku badbaadisay waad ka guurtay waxaad u guurtay camar imaatinkiisii inaad ka waranto jaaa zaydun camrun bedelu idraab ayaa la yidhaahdaayo bashii aan soo marayn la mid yahay wadaalidraabi czu in qasdan saxiib qaybta uu leeyahay labaad badelulhalad mubadelu minhuga inaad ku hadasha maba aadan doonaynin inaad ka warrantana ma aadan doonaynin beddelka dambe inaad ka warrantaa doonaysa carabkaa wuxuu kaaga dhacay mubadelu minhuga markaad ku hadasha kadib ayaad ka boodday oo waxaad ku boodday kii aad doonaysa jaa zaydun camrun jaa'a camru inaad tidhaahdaad doonaysa camar baa yimi jaa'a markii aad ku hadashay camarna adan gaarin ayaa carabka wuxuu kaaga dhacay zayd jaa'a zaydun ku hadalkan zayd aad ku hadashayna waa khata iyo halad carabka ka yimid kaana bedelu halad bay u yaqaanaan bedelu haladka carabka ku saabsan yahay bedelu nisyaan ayaa saddexaynaya bedelu nisyaan bedelu halad buu u yar dhow yahay waxoogaa buu kaga bedelan yahay waxaa yimidba zayd baad u malaynaysay jaa'a zaydun kasbad u hadashay inaad ku hadashaana waxaa keenay waxay kula ahayd waxa yimidba zayd inuu ahaa jaa'a zaydun markaad ku hadashay kadib aad garatay inaad gafsan tahay oo aad halmaamsan tahay war zayd ma ahayn inaa wix yimid camrun dhehe kaana bedelunisyan ayay u yaqaanaan haddaba bedelulkhaladka iyo bedelunisyan waxay ku kala beddelan yihiin bedelulkhaladka carabka oo keli a ah weeyaanoo qalbi ahaan kama aadan halmaamsanayn jaa'a camrun inaad ku hadasha aad rabti carabkaa wuxuu kaaga dhacay zayd bedelu halad wey bedelu nisyaanna qalbiguu ka yimaadaayo wixii yimid baada halmaantay zayd inuu ahaa ayay kula noqotay markaad zayd ku hadashay kadib aad ka booddo camar ku boodday kaana bedelu nisyaan ayaa la yidhaahdaa warka ataabicu taabic almaqsuudu loola qasto bilxukmi xukumka loola qasto bilaa waasitatin u dhaxayn la'aanna loola qasto huwa asagaa almusamaa kan lagu magacaabayo a ah bedelan bedel lagu magacaabayo mudaabiqan yulfaada mafcuulu aanigeedii weeyaanoo naa'ibulfaacil mafcuul awalkii bay naa'ibulfaacil u qaadatay min akhwaati danna ina ka mid ahayd yulfaa waa la ogaani huwa beddelkii mudaabiqan mid mubedelu minhuga la eg ow bacdan ama qayb mubedelu minhuga inuu yahay ayaa lagu ogaani ow maa shay ayaa lagu ogaani yashtamilu shamlinaya calayhi mubedelu minhuga shamlinayo ama calayhi beddelka shamlinayo yacnii maada mawsuulada ah bedel ayay ku dhici yashtamilu jumladu waasila faacilkana maada u celi calayhi oo bedelkii ah calayhina mubadelu minhuga u celi sidaama saxiix weeye cagsina saxiix weeyaanoo maada bedel ku rid yashtamilu faacilka damiir mustatira mubadelu minhuga ku rid calayhina bedel ku rid silatun jarad calaa hayri saaxibiha ow maa bedel ayaad ku ogaanay yashtamilu bedelka uu shamilinaya calayhi mubadelu minhuga ama yashtamilu mubadelu minhu ayaa wuxuu shamlini calayhi bedel aw ka macduufin mid la cadfay ayaa lagu ogaanaya bibal bal lagu cadfay yacnii idraab ayuu noqonayaa nisyaan ayuu noqonaya halad haladka iyo nisyaanka ayuu isku daray musanif idraabkana goonni buu u sheegay laba keli ayuu ka sheegay laakiin haladka iyo nisyaanku waa kala yihiin waczu nisbe bedelkan dambe ka macduufin bibal la mida waxaad u nisbaysaa lilidraabi idraabu nisbe kii horoo laga wareegay ee idraab intiqaali ah midka dambe loo wareegay u nisbe in saaxiba waa haddii uu la saaxibo qasdan qasad waa haddii uu la saaxibo saxiba wa duuna qasdin wa qaladun beddelkaa qalad weeye qaladka oo suliba la siibay xugumka bihi beddelka sababkii lagu siibay waa lafdigaa hore qalad ayaa loogu hadlay bedelka ayaana wuxuu siibayaa khaladka oo baabi'inayaa waa haddii qasad la'aan carabka uu ku dhacay intaasu ujeedaa wa duuna qasdin wa haladun haladun waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay wa huwa haladun ayuu ahaan lahaa suliba jumladeedana waa nacti naa'ibulfaacilka suliba wuxuu u noqonaya waa damiir mustatira wuxuuna u noqonayaa mafhuumu min almaqaam meesha wax laga fahmay oo muxuu noqonayaa xugum bihi damiirkana wuxuu noqonay haladka wakaladun wahuwa bedelka haladun halad weeye haladka oo suliba xukumka la siibay bihi bisababihi bedelka bedelku unoqona bihi bisababihi bedelka sababkii loogu siibay duuna qasdin qasd la'aantii xaal uu yahay oo mubadelu minhuga u kas looguma hadlayna carabkaa ku dhacay wadaalika ka zurhu khaalidan afartiiba wuu miaaliyey zur ziyaaro ninka ziyaaro khaalidan khaalid ziyaaro waa bedlmutaabiqi oo huda damiirkan waxay ku dhici daatadan khaalidanna daatadii unbay ku dhici hu damiirkan wuxuu u noqonayaa khaalidka ka dambeeyaayo wuxuu ka mid yahay damaa'irta mawaadicdii shay lafdan wa rutbatan loo celin jiri ma jira wamarjicu damiiri qad ta'ahara lafdan wa rutbatan wahaadaa xusira fii baabi اnicma wa tanaasuci اlcamal wa mudmari shani wa ruba walbadel badel soo ma ahayn waka zuru ziyaarahun ninka ziyaaro khaalidan khaalid ziyaaro waqabil dhunkoohu ninka dhunko alyadaa gacan dhunko alyadaa minhu bedelka bedelulbacdi marka uu yahay iyo bedelulijtimaac damiir inuu wataa laazim ah laakiin maxduuf buu noqon karayaa damiirka oo muqadar ah qabilhu alyadaa wa bedelulbacdi huda daatadan ayay ku dhici alyadana bacdi daatada ka mida weeyaan damiirkiina waa maxduuf wuxuu noqon lahaa qabil dhunkoohu ninka dhunko alyadaa gacan dhunko minhu xaggii xaal ay ka ahaatay gacanta wacrif aqoonso hu ninka aqoonso xaqahu xaqiisa aqoonso bedeluishtimaalkii wey wakhud nablan muddan miaalka waxaa ku suuroobayaa bedelumubayinkii weeyaane bedeluhalad iyo bedelunisaan iyo bedeluidraab saddexdaba waa ku suuroobayaan khud nablan waxaad doontay leebab qaadashadooda inaad amarto ruuxa markaad ku hadashay kadib umbaa haddana waxaa kuu daahiray leeb amarkii inta aad ka wareegto mindiyo qaadashadooda inaad amarto bedeluidraab weeye kaa khud muddan inaad tidhaahdaa doonaysa carabka wuxuu kaaga dhacay nablan waad ka boodda muddan ayaad ku boodda badalu khalad wey eh, waxa inaad amarta aad doonaysaba waxaad u malaysay leebab inay yihiin huda nablan kadib baad garatay waxaad amri lahayd inuu yahay leebab eh, midyaan ujeedaa markaasaad ka wareegtood muddan tiri bedelu nisyaan wey khud qaado nablan leebab qaado niihowni muddan mindiye qaado ومن ضمير الحاضر ظاaهرا لا تبdله إلا mا إحاaطة jلا أو اقتضى بعضا أو اشتماaلا كإنka ابتhاaجka اsتmاaل ولاa تبdل ha bedelin min ضميir الxاaضر ضميiرxاaضر xaggiisa haka bedelin الظاaهرa ظاaهر لاa تبdilhu haka bedelin إiلاa mاa شhay mooye jalاa muujiyey إxاaطaةan إxاaطo muujiyey أو اqتضاa keenay baعضا qeybnimo keenay aw ishtimaalan ama ishtimaal keenay wadaalika ka innaka adiga ibtihaajika faraxaada istamaala quluubtuu iilayaa weeye halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka waxyaabaha la kala beddelaya waxa ay noqonayaan laba ismiyoo daahire waa la kala bedeli karaa muطlaqan laba damiir in la kala beddelaa laa yajuus muطlaqan waa yahay daahir iyo damiir ma la kala bedeli karaya arrinkaasu ka hadlaya laba ismiyoo daahir ee mutlaqanaa loo kala bedeli karaya laba damiirna mutlaqan ma bannaana in la kala bedelo daahir iyo damiir in la kala bedelaa ka warran daahir mubedelu minhu inuu noqdee damiir bedel noqdaa laa yajuuz mutlaqan daahir inuu mubedelu minhu noqdo damiirka yaa dambeeyaayoo bedel noqday laa yajuuz taa wax bannaan ma aha cagsi damiir mubedelu minhu inuu noqdo daahirka bedel noqdaana damiirkaa la kala qaadi damiir damiirulxaadir inuu yahay damiiruxaali mutakalim iyo mukhaatab ayaa loo jeedaa iyo damiirulghaybe inuu yahay labadaa u kala qaad damiirulghaybe haddii uu yahay jaa'is mutlaqan damiir inuu mubadelu minhu noqdo daahirna bedel yahay way bannaan tahay damiirka haddii uu yahay damiirulghayba ka zurhu qaalidan waqabilhu lyada miaaladiisiba weeye waayahay damiirka damiirulxaadir haddii uu yahay ka waran damiir mutakalim iyo mukhaaab weeye damiirkaa mubedelu minhu noqonayo waxay ku bannaan tahay bedelulkulli min alkulli oo shardi loo xirayo iyo bedelulbacdi iyo bedelulishtimaal saddexdaasay ku bannaan yuu ku bannaan yahay yacnii damiir mutakalim iyo damiir mukhaadab mubedelu minhu inay noqdaan daahirna bedel uu noqdo waxay ku bannaan tahay badalu lkulli min alkulli hal shardi loo xirayo iyo bedelulishtimaal iyo bedelulbacdi saddexdaa bedel ayay ku bannaantahay waayahay bedelulkulli min alkulli waxaa loo xirayaa bedelka meesha mubadelu minhuga meeshii uu ka bilowday iyo meeshii uu ku dhammaaday bedelka waa inuu muujiyaa ishtimaal wax la yidhahda waa inuu muujiyaa ixaato waa inuu muujiya yacnii bedelka isagoo bedelulkulli min alkulli ah haddana mubadelu minhuga bilowgiisa iyo dhammaadkiisa labada waa in lagu sheegaa sida takuunu lanaa ciidan liawalinaa wa aakhirina oo kale takuunu lanaa naadaasaa mubadelu minhu oo wax laga beddelaya liawalinaa wa aakhirinaa ayaa bedela waana bedelulkulli min alkulli hee bedelulkulli min alkulli ha ahaadee liawalinaa wa aakhirinaa ixaatuu faa'iidaynaya oo lanaada bilowgeeda hore qolada lanaa loo jeedo iyo dabayaaqadooda iyo intii u dhexaysa ayuu jamcinaya sidaa waa inuu yahay waayahay yahay bedelulbacdi iyo bedelu ijtimaalna waa la ogol yahay laakiin bedel kale laguma ogolo intaasuu ujeedaa wa min damiiri اlxaadiri walaa tubdil min baabi اlishtiaal walaa tubdil ha bedelin aaahira daahir ha bedelin min damiiri اlxaadiri damiiruاlxaadir ha ka bedelin laa tubdilhu ha ka bedelin ilaa maa bedel mooye jalaa muujiyey ixaadatan ixaado muujiyey bedelulkulli min alkulli weeye ixaad uuna muujiyey aw iqtadaa wuxuu keenay bacdan qeebnimuu keenay aw ijtimaalan ama ijtimaal ayuu keenay ijtimaalkii ayuu miaaliyey kana kabtahaajaka faraxaaga nin yahowni kainaka adiga ibtihaajaka faraxaaga istamaala qulubtuu iilaya inaka kaaftaasaa mubadelu minhu ah ibtihaaj ayuuna ka bedelin hee faraxa iyo ruuxa waxaa ka dhaxeeya waa bedelul oo faraxa ruuxuu ku dhex jira sidaasi dhex jir haddii uu yahay bedelu bedelku inuu noqdo mubedelu minhu damiirulxaadir waa la ogol yahay kainaka adiga niyahowni ibtihaajaka faraxaaga istamaala quluubtuu iilaya ee owcadanii bisijni waalaadaahimi rijlii farijlii shatnatulmanaasimi ayaa baytu shaacira ow cadanii wuxuu iigu goodiyey ow cadanii bisijni xabsi iyo ow cadanii birijli ow cadanii bilxabsi wladaahimi iyo xarka bira yanii in wxuu xarka bira weliba w igu goodiyey rijlii lugtaydu u goodiyey fa rijlii lugtayda shatnatulmanaasimi gomadaheeda waa sugan yihin lug la xiri kara ma aha sidaa ayuu u jeedaa maxalushaahidka waxa weeyaan ow cadanii yadaasoo ah mubadelu minhu uu ku wadaa rijlii buuna ka bedelay waa bedelu bacd oo rijliga bacdun ruuxa ayay qayb ka tahay kaa bedelu bacdi sidaa haddii uu yahay waa la ogol yahay wabadlu lmudamari اlhamzayali hamzanka madaa saciidun am cali wabadlu lmudammari kii la dimnisiiyey alhamza hamze la dimnisiiyey bedelkii yeli bedelkaa wuxuu la xidhiidhsanayay hamzan hamza wadaalika kaman axadkee buu daa kali ahaaday asaciidun saciid miya am caliyun mise cali halkanna wuxuu ka hadlayaa mubadalun minhuga ismulistifhaam haddii uu noqdo mubadalun minhuga ayaa ismulistifhaam noqday ilaa asmaadani man iyo maa iyo kayfa iyo ismulistifhaam inay noqdaan asal ma aha ismulistifhaamnimada waxay kaga dayanayaan hamsatulistifhaam iyo hal istifhaamiyeah labadaa xaraf ayaa xurufulistifhaam loo yaqaana wax alla wixii ismiye ismulistifhaam noqdaana labadaasuu ku dayday macnaha istifhaamkana iyaguu ka keenay keeniddaa uu ka keenay darteeda bay mebni la yihiin oo mebninimadaba waxaa u keenay macnaan xaraf gudanayaan macnahan waxaa asal ahaa xarafka xarfulistifhaam inuu guto marka xarfulistifhaam inta laga leexiyey ismi lagu gutay ee mudamanu macnaa xarfi buu noqday haddaba xarfulistifhaam macnihiisa ismigii watay mubadelu minhu haddii aad ka dhigto oo ismi aad ka beddesho ismigaa dambe aad ka beddeshay xarfulistifhaam waa inaad hamsatulistifham inaad gelisaa laazima miaalka musanifkaabaad ku garani man daa manta waa istifhaamiya saciidun aad ka beddeshay hamsatulistifhaam inaad geliso asaciidun aad tidhaahdaa laazima oo macnihii manta ay tusinaysay hamsada aad ku muujiso man axadkee baa daakani buu ahaaday asaciidun saciid miya am caliyun se cali waa yahay waxaa la mid uu musanifka usa sheegin ismu shardi haddii aad wax ka beddesho asmaa'u shardi inta shardiyada macnaheeday wataan mar hadday in shardiye ee macnaheeda wataan waxa aad ka beddeshaa in shardiye ah waa inaad ku soo celisaa laazim wey oo waxaad tidhahe man yaqum in zaydun wa in camrun aqum macahu man yaqum ruux alla ruuxa istaagaa in zaydun zayd haddii uu yahay kaa istaagay iyo wa in camrun aqum macahu inaad ka daysaana laa yajuus cinda aljumhuur qolaa ogole wabadlulmudamani kii la dibni alhamza hamze kii la dibni bedelkii yeli wuxuu la xidhiidhsanaya hamzan hamzuu la xidhiidhsanaya hamzat اlistifhaam wadaalika kaman axadkee buu kani ahaaday asaciidun saciid miya am caliyun ise cali wey lficlu min alficli kaman yasil ilaynaa yastacin binaa yucan wayubdelu waa la bedelay alficlu ficli ayaa la bedelay min alficli ficli ayaa laga bedelay wadaalika kaman qof kasta oo yasil la xidhiira ilaynaa annaga yastacin kaalma dalba binaa annaga naga kaalma dalbaa yucan waa loo kaalmayni halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka bedelka asmaada khaaskuma aha afcaasha ayuu galaa sida cadafka oo kale oo tawaabicda shanta ah nacti iyo tawkiidka macnawiga ah lafdiga maaha towkiidka macnawiga ah iyo bayaan saddexdaa asmaaday khaas ku yihiin towkiidka lafdiga ah cadfunasab iyo bedelkanna asmaa iyo afcaal isku sibay u galaan weliba tawkiidka lafdiga wuxuuba kaga bedelan yahay xataa xuruuftuu gelayaa annagii soo marray xaraf xaraf in laga bedelaa waa bannaan tahay xarfuljawaab haddii uu yahayna kada alxuruufu hayra maa taxasala bihi jawaabun ka nacam wa ka balaa waa kiina xarfuljawaab haddii u yahay sidoodaaba laisugu tawkiidini nacam nacam laa laa abuuxu bixubbi basnata inahaa oo kale bedelka asmaada iyo afcaashu isku si u galaa xuruuf ma galo ficli ficli in laga bedelaa bannaan marka ficli ficli laga bedelaya hal shari ayaa loo shardiyay waa sharigii ficli ficli lagu cadfaya aan usoo soo marray ficli ficli lagu cadfaya waxaa shari ahaa zamanka inay ka itixaadaan lafdiga inay ka itixaadaan waxba laazim ma ahayn bedelkana waa la mid oo ficli ficli haddii laga bedelaya isku zaman waa inay noqdaan maadi waa inay isla yihiin ama mustaqbal waa inay isla noqdaan lafdiga ha iska waafaqeen ama yayan iska waafaqin lafdiga haddii ay iska waafaqaan waa sida musanifka u miaaliyoo kale man yasil ilaynaa yastacin yastacin ayaa wuxuu ka bedelayaa yasil waa laba ficli oo mudaaric macnahoodana weliba mustaqbal uu yahay oo manta shardiyadaa labadaba jasminaysa hadday laba maadi yihiinna waa la mid haddii maadi iyo mudaaric yihiin laakiin macnahooda mustaqbal loo wada jeeda iyadana waa la mid sida man jaaanii yamshi ilaya uciinhu baa tidhi man jaa'anii ruuxa yimaado yamshi ilaya ii soo socda jaa'a ficil maadi bay ahayd yamshina waa mudaaric waad ka beddeshay maadaama maadiga man shardiye ay gashay macnihiisaa mustaqbal ah mar haddii mustaqbalka waa laga bedeli karaa jaa'is weeyaan waka wayubdalu waa la bedeli alficlu ficli ayaa min alficli ficli laga bedeli wadaalika kama yasil ruuxa gaara ilaynaa annagana soo gaaro yastacin kaalma dalbo yastacin yasiisha ka bedel yastacin ruuxa kaalma dalbo binaa annaga naga kaalma dalba yuucan waa loo kaalmayni wallahu aclam sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina